sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin lilimaami annawowi caleyh raxmat ullah fi leylat athani min shahri rajab cami lhijrat اlmustafa sala allah alيh ali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل inahu jawaad kariim wbilijaabati jadiir majliskan waa majliskii tobanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiinka uu leeyahay imaam nawowi caleyh raxmat ullah habeenkana waa mxuu ahaa taarikh labo bisha rajab ama bisha toddobaad ee hijriga ah hijrada nabigana caleyhi salatu salaam baabkan waa baabu lmri bimacruuf wanahyi can lmunkar baabkan waa baabulmri isfaritaan laisfara ayuu baab yahay bilmacruufi wanaagga laisfaro iyo wanahyi iska reebid layska reeba can ilmunkari xumaanta layska reeba ayuu baab yahay weyaan culimada baabu alamri macruuf nahy almunkar amaba alamru macruuf nahy almunkar culimmada qaar xitaa waxay ku sigteen ahamiyadda ay siinayaan inay gaarsiiyaan inay ka dhigaan alrukn asaadis min arkaan alislaam muhimadda uu leeyahay iyo booska uu ka joogo diintan maxaa yeeley diinta iyo allah subxaana wa tacaala shantan rukni oo kale mid istaagi kara ma jira iyadoonan la helin hadihi arakiiza wahiya rakiizat alamr macruuf wannahyi can ilmunkar lidaalika muhimad ule awgiisa waxay yidhaahdeen wuxuu la bahyahay oo isku dhow yihiin ama ay isku dhan jiraan shantii rukni arkaan islaamka weyaan laakiin arkaan islaamka sida machuudka ah oo xadiidu jibriil uu sheegay xadiis kale muxuu ahaa ku soo aroortay waa shantaa weeyaan laakiin muhimadda unbaa la cabirayaa ee ma ahan inuu yahay arukn saadis ama aan arrintaa qabna weyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waltakun ha ahaato oo hala hela minkum adinka ummatun ummad oo yadcuuna u yeeraan dadka ugu yeeraan ila alkhayri khayrka ugu yeeraan oo waya'muruuna faraan bilmacruufi wanaagga faraan oo wayanhawna reebaan can ilmunkari munkarka reebaan wa ulaa'ika kuwa ayaga ah ayaa hum lmuflixuuna kuwii liibaanay ah weyaan rabbiga subxaana wa tacala wuxuu amar siinayaa ummaddii nebi moxamed calaih salaatsalaam wuxuu leey hal helo koox adinka idinka mid ah iyo gruub idinka mid ah oo dadka wanaagga faraan xumaantana ka reebaan qolyaha iyaga ah waa qolyo ilaahay subxana watacala uu ku tilmaamay inay kuwa liibaaniye wa ulaa'ika hum lmuflixuun wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi kuntum waxaad tihiin ama aad ahaateen khayra ummatin ummatan ugu khayr badan oo ukhrijad loo soo bixiyey linnaasi khalqiga loo soo bixiyey biniaadanka loo soo bixiyey kuntum waxaad ahaateen ama waxaad tihiin khayra ummatin ummatan ugu khayr badan oo ukhrijad loo soo bixiyey linnaasi dadka ta'muruuna waxaad faraysaan ood arrintaa ku madateen bilmacruufi wanaagaad faraysaan wa tanhawna waxaad reebaysaan can munkari munkarkaad reebaysaan weeyaan wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi khud nabi allow qaado oo ku dhaqan alcafwa cafiga ku dhaqa oo cafiga qaado weeyaan wa'mur far dadka bilcurfi macruufkana far wa acrid ka jeesa can aljaahiliina dadka jaahiliintana ka jeesa weeyaan wa qaala muminaadka haweenka muuminaadka ah bacduhum barkood wliyaau bacdin barka kale ay gargaarayaal u yihiin waa isu tol ya'muruuna waxay faraan dhammaantood bilmacruufi wanaagay isfaraan weeyaan wayanhowna waxay reebaan canilmunkari munkarkana way reebaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi lucina waa la nacladay oo ilaahay naxariis baa laga fogay alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ahaa lucina waa la nacladay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min bani israa'iil reer bani israa'iil ka mid ahaa calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisa ayaa lagu nacladay iyo wa ciisa bni maryama nabi ciise oo ina maryan ah ayaa carabkiisa lagu nacladay daalika taasaytu ama nacladaas bimaa casaw bisababi cisyaanihim caasinimadooda sababteed ay ku muteen oo wakaanuu ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgudba kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahuuna kuwan iska reebin an munkarin xumaan oo facaluuhu ay falin labisa xumaan badana ama waxaa xumaan badnaaday maa camal iyo ficil ayaa mxuu xumaan badnaaday ama shay ayaa xumbaan badnaaday kaanuu ay ahayen yafcaluuna kuwa fala wa qaala tacala rabbiga wuxuu yidhi waqul waxaa tidhahda alxaqu xaqa min rabbikum rabbigiin xaggiisu ka ahaaday alxaq diinta loola jeeda halkan waqul waxaa tidhahda nabi allow alxaqu diinta alle iyo islaamnimadan min rabbikum bay ka ahaatay faman shaaa qofkii doona falyu'min ha rumeeyo waman shaaa qofkii muxuu ahay falyakfur ha ku kufriyo weeyaan waqul ilxaqu min rabbikum in marka dadka loo cadday oo xaqa isagaa dadka inuu rabbi xaggiis ka yimid loo sheega waxaa weeyaan waa amar nabigeena la siiyey sala allahu aleyh marka marka faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfurna macnaheeda khiyaar ma ahan mubaan tahdiid goodin ayaa ka hoos jirta cunugaada markaad tidhado markaad meel u jirta waa kaas soo dah inaad tidhahda maalan ama halkaas mar cunug waa fahmaya saasoo kale weyaan oo macnaheeda ma ahan fale ha falin ha gaaloobin waa faman shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur khiyaar macnaheeda ma ahan weyaan qofkii islaamo oo ilaahay uu mxuuaha qaatana wanaaggii khayr buu la kulmaya qofkii xumaantaas mxuu aha qaato oo gaaloobana bay u taallaa weyaan haddii aad gaalowda marka adigun bay wax kaa dhibaysaa falan yadura shaya nacam wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi fasdac nabi allow la dhawaaq oo kor u qaad oo la jahar bima tu'mar wixii lagu faray oo islaamnimada iyo tawxiidka iyo diintan kor u qaado mxuu la dhawaaqo dadka maqashay weeyaan waa amarkii wanaagii laysfaran weeyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi anjayna falamma nasuu markii ay hilmaameen maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey oo lagu cabsigeliyey markii ay hilmaameen ayaa anjaynaa waxaan badbaadinay aladiina duulkii yanhawna reebi jireen can suui umaantayanhawna reebaayeen can suui xumaanta reebaayeen wa akhadnaa waan qabanay on cadaabnay alladiina kuwii ama wixii dalamuu dulmiga sameeyeen bicadaabin baan ku mxuu ahay aan ku qabannay oon ku camimnay ba'iisin aad u daran bimaa bisababi maa kii sababtii oo kaanuu ay ahayn yafsiquuna kuwa taacada alla ka baxa oo faasiqnimo la weeyaan marka waad garanaysaan waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun marka waa labadi qola oo reer bani israiil qolyana ay mxuu ahay daban jireen waxay dabanayeen mallaydii ama kalluunkii loo diiday maalin sabtiga ah xiilad bay ku dabanayeen oo kallaanadaas ay soo gelayso oo imaanaysa ayaa afkii dambe oo badda xigay laga xiri jiray ay ka xiri jireen dembi weyn bay ku dhacayeen marka sabtigan looma gelina mxuu aha ay hawshaa sameeyaan qolyihii marka samaynayan waaba dembiiliyaal kuwa kale waxay yidhahdeen mxuu aha warmaxa ma u samaynaysaan qolyihii eh, mxuu ahaa eh, xumaanta la imaaday laba garay qolyihii kalena waxaa weyan waxay yidhahdeen war aliinka alla soomahan waxama iska daysan waa lagu halaagsamiy qolyihii saddexaad baa soo hara waxay yidhahdeen lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiidan dad ilaahay uu halaagaa oo cadaab daranna mxu u ballanqaaday xaggeed iskugu dhibaysaan markii dambe rabbi muxuu yidhi anjayna aladiina yanhawna can isuu kuwii muxuu aha xumaanta reebaya waan badbaadinay waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin bayiisin kuwii marka mxuu ahaa dulmiga la imaadayna cadaab aadu daran baa lagu qabtay fajacala minhum alqiradata walkhanaasiir wacabad aaquut wajacala minhum alqiradata walkhanair wacabad taaquut marka doofaara iyo eh, mxuuaha waxyaaba badanoo xuxun baa marka loo bedelay qolyihii saddexaad marka waa laga aamusay maxaa yeele mudnaba in la sheego dad mudan ma ahan weyaan marka wanaagaas in laisfaroxumaanta layska reebo waa diinta usuusheeday ka mid tahay weyaan wa ama aaadiista miya xadiidka boqol iyo eh, afar iyo siddeetanaad can abi saciidin alkhudri waxaa lagu radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi baan ka maqlay sala allahu aleh ali wasalam nabiga alloo yaquulu lah man ra'aa qofkii arka man duulkii ama qofkii ra'a arko oo minkum adinka idinka mida ah mu'miniintiyey munkaran ha dooriyhu munkarka asaga biyadihi gacantiisa ku dooriye fain lam yastatic hadduusan awoodin fabilisaanihi carabkiisa ku dooriye oo mxuu xumaantii ha sheego fain lam yastatic hadduusan awoodinna fabiqalbihi qalbigiisa ku dooriye wadalika ka isaga ayaa adcafu aliimaani iimaanka kan ugu tabarta daran ugu hooseey ah weeyaan idan maraatib alamr bimacruuf nahy can munkar ayaa la yihahda xadiidkan imaam muslim caleyh raxmat markuu kitaabkan harxay cafwan imaam nawowi caleyh raxmat ullah markuu eh, saxiix muslim ku sharxayay kitaabkan ama xadiidkan ku sharxayay wax aad u dheer buu ka bixiyey oo mxu buuxda ayuu muxuu ku sharxay qofkii u baahan marka fawaaiddiisa u noqda kitaab xadiidkan weeyaan sharxiisa oo eh, fii sharxi saxiixi muslim marka maraatibtaas waxaa wey atakhyiiru bilyad gacanta inaad wax ku dooriso arrinta ayadii askala inaad qofka munkar arkay inuu gacanta isku dooriye wax askala man kaana mas-uulan qofka mas-uul ah oo mas-uuliyad gacan ku hayo waa madaxweynihii raggii boliistii raggii madaxda ahaa uma ilaada qofkii madaxtooye haayo oo muxuu ahaa awood maamul haayo qofka asaga waa nambar wan nambarka labaadna waxaa weeyaan qofkii weliyil amriga ah oo waalidkii oo kale canugiisii hadduu xumaan samayna ama xaaskiisii ay samaynayso inuu wixii ka qaado ood ka tuura ood wixii ka zuuliya qofkii man kaana taxta yadika qofka maamulkiis gacanta ku haayo iyadna waxaa weyaan yuhayir bilyad laakiin wixii ka soo haray baabka wixii ka soo haray maya maxaa yeelay waxaadan mas ahayn ood gacanta ku hayn haddii aad qof xumaan samayna halka haddii aad tirahdo xumaantaasaan khamr uu cabay tusaale ahaan waxaad tiri khamradaan ka qaaday waan ka waan ka daadini oo munkarkii aan zuulinaya markii aad tuurtan kula aaday aadna waad feertantay meeshi maxaa ka ratime dhibaataa dhibaata ka imaada marka munkarka taqyiirkiisa waxaa iskale qofkii saaxib sulta sawaan sulta caama aw sulta khaasa amaba suldo guud ahaneed qof gacanta ku hayo iyo mas guud ahaneed amaba mid gooni ahaneed gacanta ku hayo qofka mas-uul ah ciddii uu mas-uul ka ahaa haddii xumaan ay samaynayaan ka dooranaya xumaanteed waa ka zuulinaya weyaan tan labaad altaqyiiru billisaan ta iyadana waxaa weeyaan lijamiici alumma ummadoo dhan baa iskale waana tan runtii hadda maanta aadka looga gaabiyey oo cidta maanta haddii aad xumaan samaynayso haddii aad aragto oo tira war xumaantan wax xun weeyaan ma fiicno cid wax kudhihi lama arko hadday u badantaho aligoo nagala tag waxaad sheegaysa waxba kama jiraan intaas unbaa lagu dhihi cid wax kale kuu geysani lama arko marka inta badan munkarka eh, waxyaabaad u faafana waxaa ugu muhiimsan in nin walba iska agmaro yiro warbala ku dhacday imtixaan hadda um, hawlihii bigibiidii la fuula iyo wixii waad aragteen hadda waa ayaamii hore waxay iska ahayeen wax yaryar hadda waa si fiican bay usii faafaya weliba si aad u liidan oo aad u qaabdaranoo xishood iyo dhaqan iyo diin iyo baabkaas u xirmay inta ayadana waxaan isleeyahay haddii qof kasta oo qoftaas muminada oo muslimadda ah, ah ay marta uu yidhahdo war allaha alla sooma war maxaad sharaftaada u ceebaynaysaa oo sharaftii dadkaagaad u ceebayni oo qabla daalika diintaada u ceebayni hadduu qof walba dhihi lahaa leeya qofta iyadoo iska xishoon leed qofku iimaan baa ku jira walow haba yaraadee iimaan baa ku jira in badanoo ka mid ahan dad muxuu ah oo wanaagsan waxay is muxuu ahaa dantii aad waxaa laga yaabaa in muxuu ahaa meelo wanaagsan loo fuula oo iyadoo khudba soo socota ama dugsi socota ay fuushaaba la dhici karsooma suuragal waa wax baciid maahan marka tan saddexaad u dambays waa qalbiga ta iyada qof loogu cudurdaara lama arko qof loogu cudurdaara lamaba arko weyaan inuu qofka qalbiga muxuu ahaa ka naca xumaantii ka duuliya wa waajib cala jamiici alumma ummadoo dhan waajib ay ku tahay qofka haddii marka aad xumaantii aad qalbiga xataa ka inkiri weyda macna dalika iimaankaada waa faariq waxba meesha kuma haysid weyaan wadalika adcafu liimaan martaba ka hoosayso iimaan ah ma jirto weyaan xadiidka boqoliyo rawaahu muslim xadiidka boqoliyo shan iyo sideedaad can ibni mascuudin radi allahu tacala anhu ana rasuul lahi sal la sl rsulka alle qaala wuxuu yidhi min nabiyin nabi ma oo bacaahu llahu alla uu soo bixi fii ummatin ummad oo qabli ani iga horraysay ilaa haddii ujramiya jira miya kaana lahu waxaa sugnaaday min ummati ummadiisa xawaariyuuna dad u gargaaro muriidiin xawaariyuun asxaab iyo iyo asxaabun asxaab oo ya'huduuna qaadanayaan bisunnatii sunnadiisa qaadanayaan oo wayakhtaduuna ku bi biamri amarkiis ku dayanayaan uma intaa kadib innaha iyada takhlufu waxaa dib mari doonta min bacdihim gadaashooda khuluufun kuwa dibmaro yaquuluuna dhihi doonaan amaba dhahayaan maa laa yafcaluuna waxaynan falaynin oo yafcaluuna falayaan maa laa yu'maruuna waxaan aan la amrin weyaan faman jaahadahum qofkii la jihaado biyadii gacantiis kula jihaado fa huwa muminun waa mumin weyaan waa hadduu muxuu ah yahay gruubkii aan soo sheegnay waman jaahadahum qof kula jihaada biqalbii qalbigiisana fa huwa muminun waa mumin waman jaahadahum bilisaani carabkiisu qofkula jihaadana fa huwa mu'minu waa mu'min walaysa ma ahanin waraa'a dalika intaa gadaasheed min aliimaani iimaanka xabbatu khardalin khardal xabadda la yidhaahdo oo kale walaysa ma ahanin waraa'a dalika intaa gadaasheed min aliimaani iimaanka xabbatu khardalin khardal xabba khardal ah oo iimaan intaa ka aad u haruurka amaba masagada iyo wax wax kasii yar waa waxaa la dhihi karaa wembiga hadda wembiga waa taqaanaa wembi ma taqaanaa wembi baashi yaryaro maxaa ku yaryaro muxuu ah shamurayda waa weyntahay aad wembiga aad aad u cuna waddankan degan ya borosha laga sameeya waa borosha laga sameeya waa bahal casaan markii la sameeyo wembidaas ayaa qardalka wembidaas ay ku dhowday ama la egta wayaan haddii aad aqoonin suuqa inta la taga wembi maxaa ladhaha weydii nacam rawaahu muslim baa wari xadiidkan xadiidka qyoieeaad can abi lwaliid waxaa laga wari cubaadata ibnu saamit radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi baayacanaa wuxuu nugula mubaayacooda nugula ballamay rasuula rasuulka alla sala allahu aleh ali wasalam cala samci maqal oon muxuu ahay qofkii mas-uulka maqalno iyo wa taacati ateecitaan aan ateecno fi lcusri markii culayska aan ku sugannahay iyo walyusri markaan fudaydka iyo wanaaga ku sugannahay iyo walmanshati markii aan faraxsannahay oon firfircooni ay nagu jirta iyo walmakraahi markii muxuu ahaa wax aan nacayn culus uuna haysto amna la amro weyaan ama aan mxuu aan wahsi uu nagu jiro weyaan kasal wa calaa atharatin calayna iyo goortii annaga wax aan mxuu xaq ku lahaynay gooni nagala noqoto oo gooni ahaan loo qaata weyaan wax laisku lahaa in gooni ahaan loo qaato oo cid gooni ahanayd ay la gooni noqoto markii nagula sameey way xaqan iskula hednay ayaa laga qaatay adiguna waxba lagaama siinin wa calaa aaratin markii muxuu nogala gooni noqdo calayna dushanaga wa calaa an laa nunaasica kula doodin alamra madaxnimada iyo muxuu ahay mas ahlahu dadka muxuuaha gacanta ku haaya oo mas-uulka kula doodin ilaa an tarow inaad aragtaan ma kufran gaalnimo oo bawaaxan cad oo cindakum agtiinna u ahaaday min allaahi alla weyne xaggiis tacaala korahaya fiihi muxuu ahay kufrigaas burhaanun muxuu ahay daliil iyo xujo cad fiihi asaga dhexdiisa burhaanun xujo cad qofka muxuu ahay mas-uulkii inuu gaalnimo toosa ku dhacay waa gooni nacam wacalaa an naquula inaan dhahno bilxaqi xaq inaan dhahno oon sheegno aynamaa kunaa meel alle meesha aan joogna laa nakhaafu aanan ka baqin fillaahi ilaahay muxuu ahay lawmata laa'imin fii ajli illaahi ilaahay dartiis aanan ugu baqin lawmata laa'imin qof eetame eediis aan ugu baqin weyaan ama fii diin illaah cala an naquula inaan dhahno bilxaqi xaqa aan ku dhawaaqno aynamaa kunaa meel alle meeshaan joogna laa nahaafu aanan ka baqaynin fillaahi ay fii xaqi illaahi caza wajal fii amri illah fii diin illah lawmata laa'imin qof eetame eediis ugu baqin weyaan muttafaqun calayh almanshatu manshadka iyo walmakrahi makraha bifatxi miimayhima labadooda miin oo muxuu aha la kordhabo ay fi sahli markii ay xaaladda ay fududahay iyo wasacbi markii xaaladda ay culus tahay weeyaan walaharatuna alikhtisaasu gooni in lala noqdo bilmushtaraki shaygii lisku lahaa waqad sabaqa bayaanuhaa caddaynteedana way noo soo hormartay weeyaan bawaaxanna bifatxi lbaai bacda almuwaxadati ee mxuu ahaa eh, halka dhibacda lah bacdaha gadaasheedna waawun waaw uu ahaaday uma alifun alif uu ahaaday uma xaun xa muhmalatun ee mxuu la dhibac tiray ay daahiran cad ama bannaanka yeelo laa yaxtamilu aanan mxuu ahay keensanaynin oon ixtimaalaynin ta'wiilan ta'wiil aan keensanaynin weyaan boqol iyo toddoba iyo can nucmaan ibn bashiir waxaa lagu radi allahu tacala anhu can nabi nabig wuxuu ka wariyay sal allahu aleh ali waslem qaala wuxuu yihi nucmaan maalu qaa'imi qofka u taagan maalu lqaa'imi qofka u taagan nacam fii xuduudillaahi xuduudda allah ilaalinteeda u taagan iyo walwaaqici qofka ku dhacaa fiiha xuduudda alle xuduudda markuu leeyahay wuxuu la jeedaa muxaramaadka alle alla wuxuu nahiyey maalu lqaa'imi qofka u taagan fii xuduud illaahi xuduudda alle xifdinteeda u taagan iyo walwaaqici qofka ku dhaca fiiha muxaramaadka iyo hesheeyaalka ilaah u diiday qof ku dhaca waxay la too yihiin ama aad mid walba la too yahay nacam ka maali qowmin qolo tusaalahayd istahamuu u qori tuurteen calaa safiinatin doon u qori tuurteen ay calaa u ahaaday aclaaha qaybta sare ayuu ahaaday weyaan wa bacdahum barkeedna asfalaha qaybta hoose ayuu ahaaday wa kaana ah, wuxuu ahaaday alladiina kuwii fii asfaliha qaybta hoose muxuu ahaa uu ku dhacay oo dabaqa hoose saarnaa ida staqaw markii ay waraab dalbaan min almaa'i biyo xaggood ay ka waraab dalbaan maruu waxay maraayeen calaa man fowqahum dadka ka korreeyey fa qaaluu marka waxay yidhahdeen qolyii hoose low anna annaga kharaqna hadii aan jeexano fi nasiibina qaybtanaga kharqan jeexitaan iyo dulashasi aan dulashanno walam nu'di aanan dhibin man fowqana dadka naga sarreeyo la kaana xasan arrin fiican bay ahaan layd labada dabadabaqa kore qolaa fuusha dabaqa hoosena qolaa fuusha qolyaha dabaqa hoose fuula markay doonaan ee biyo ay dhaansadaan waa inay kor soo fuulaane muxuu ahay ka darsadaan qolyihi ay sii maraane horey gadaal u sii maraan biyo ay ku dadaadiyaan wamaa ila dalik miduu yidhahdo kuwa kaaba leexanay wamaa ilaa dalik marka arintaas fiican ay yidhahdeen maxaa dadka u dhibayna hoos maan intaan dulashan aayar aan ka biyo cabno nacam fain tarakuuhum haddii ay tarakuuhum haddii ay ka tagaan fain tarakuu haddii ay ka tagaan hum qolyahaas hoose haddii ay ka tagaan oo go'aanka iyo warka isku soo muxuuaha qaaday iyo wamaa araaduu waxa ay dooneen haddii ay faraha kala baxaan ooy ka celinin halakuu way halaagsamayaan jamiican dhammaantood way halaagsamayaan wain ahadw haddii ay qabtaan calaa aydiihim gacmahooda najow way badbaadayaan wanajw jamiican dhammaan way badbaadayaan rawahu bukhaari macnaha xadiidka waxaa weya xadiidkan wuxuu ku eh, mxuuah maalayaa mujtamac ay bulshada muslimiinta jiritaankeeda iyo joogitaankeeda doonoo kale dad doon saaran waa dadkaa doonta saaran waa laba gruub qolo kor ay saaran yihin qolyana hoos qolyihi hoos saarnay marka mar alle markay biyo damcaan ay dhaansadaan kuwa kor ay soo marayaan markay soo maraan kadibna way ku dhiboodeen sii deg soofuul kuwii socdeen way dhiboonayaan kuwii kale oo muxuu aha la marayan way dhiboonayaan shaki ma lahan marka talayken waxay yidhahdeen haddii annaga aan qaybtanaga hoos intaan duleyshanno aan halkan ka biya cabno oon qolyahan walaalaheenna aanma dhibin arrintaas sooma fiicnaateen way fiicanta go'aanay qaateen kadibna qolyihii koro marka haddii ay wax alla waxay nimankan doonaayeen ay faraha kala baxaan oy eh, danka gelin doonta haddii hoos laga dulaliy waad garanaysaa biyaa soo geli sooma gruubka wada haraagsamayaan hal qof kama badbaadaya haddii ay gacmooda qabtaan way badbaadayaan dhammaantood sooma marka sidaasoo kale waa marka bulshada halkaa la jooga qofka wanaagsan oo diinta alla ku toosan waa dadkan masaajidka ku jira iyo dadka la midka ah oo khayrka iyo wanaagga ku toosan xumaanta iska ilaalina wamaa ilaa dalika ilaahay ka baqa wa tacaala xumaan kastana u ah derbi oy soo maraynin dadna waad aragteenoo xumaamtaay la jahrayaan oo bannaanaday la taagan yihin sooma qolyahaas bannaanka taagan haddii marka aanan laga qabanin oo qolyaha iyaga xumaanta ay samaynayaan laga ilaalinin oon laga celinin laa shakka gruubka wada halaagsamayaan waa khatar marka halis weeyaan nacam marka waa in marka qofka aalimka ah qofka mujrimka qofka xumaan samaynaa qofka mudnibka qofka ummadda fasaadina gacmaha aan qabanno weyaan raggeenna toosan oonan dhihin annaga maxaa naga galay maxaa yeelay masjidkaan ku jirnaa wanaaggaan la imaadaynaa hayroo dhanaan hayna maxaa hadda nagaga inaan dhihin wayaan maxaa yeele halaagii ummaddii ay sababu noqonayaan qolyahaas yaroo kooban alqaa'imu fii xuduud illaahi macnaha waxaa loola jeeda amunkiru almunkiru qofka inkira lahaa xaaraamta inkira alqaa'imu u taagan fii dafciha inuu mxuu ahay celiyo iyo wa isaalatiha zuulinteeda u taagan wlmuraadu bilxuduudin xuduud waxaa loola jeeda maa naha allahu canhu ilahay wuxuu reebay istahamuu ay ikhtaracuu ay qori riteen ay qora juurteen weeyaan nacam xadiidka boqol iyo siddeetan iyo siddeedaad can ummi lmuminiin muminiinta hooyadeed waxaa laga wariyey muminiinta hooyadeed waxaa laga wariyey ummi salamata ummi salama ahayd radia allahu tacala canha hind bintu abi umaya xudayfa ninkaas ayaa xudayfe la yidhahdaa ibna abi umayahaas ayaa xudayfe la yidhaha radi allahu tacala canhu gu aniye yustacmalu waxaa madax lidinkiga dhigi doonaa calaykum dushiin umaraau dad umara ah oo madax ah fa tacrifuuna waad garan doontaan wa tunkiruuna waadna inkiraysaan fa tacrifuuna wa tunkiruuna wax wanaagsan waad ku arkaysaan oo macruufa ah. wax xunna waad ku arkaysaan weeye oo labada dhanba khalauu camalan saalixan wa ahara sayi waxaad taqaanaan diintii oo toosan iyo khayr iyo waxqabad iyo toosnaanaad ku arkaysaan xumaan waad ku arkaysaan faman kariha qofkii marka xumaanta naca faqad baria qalbiga qof naca faqad baria uu beri noqday oo dembilaaan buu noqonaya waman ankara qofkii inkiro carabka ku inkirana faqad salima wuu badbaaday oo badbaado ayuu helaya weeyaan walaakin warka lagu laabaya man radiya qofkii ku raalli noqdo oo wataabaca kadibna xumaantii ku raaca iyaga fasayaqacu fii adan wa fii dambin aw fahuwa alhaaliku wamaa ila dalika qofkii marka ku raaca waxaay wataan kaasa khatar ku jira weyaan oon badbaado helin berin aan noqonin qaala waxay dhn ya rasul lahyo alaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin alaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin qaala wuxuu yidhi maya maa aqaamuu fiikum asala inta salaadda ay dhexdiina ku ogayaan oy salaada dukanayaan waxba lalama dagaalamay rawahu muslim macnaahu macnihiisa xadiidka wuxuu yahay man kariha qofka nacabi qalbii qalbigiisa oo lam yastatic aan awoodin inkaaran inuu ku inkara biyadin gacan walaa lisaanin carabaan ku awoodin faqad baria wuu bari noqday min alimi dembiga wa addaa wuu gutay wadiifatahu laga rabayna waa gutay weyaan waman ankara qofkii ankara inkiro bixasabi taaqatii awoodiis intay la eg tahay ama caraba ku inkiro amaba gacan ha ku inkiraeh faqad salima wuu ka badbaaday min hadi lmacsiya dembiga asagoo ka badbaaday waman radiya qofku raadi noqd bificlihim oo wataabacahum ayaga ku raaca fa huwa alcaasi kaas ayaa caasiga ah qofka caasiyey oo rabbi ku caasiyey qofkaas ayuu noqonaya weyaan ciyaadan billaah xadiidka boqoliyo sagaalyo sideetanaad can ummi lmuminiin muminiinta hoyadeed waxaa laga wari ummi alxakam zaynab bintu jaxshin radi allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sal allah aleh ali waslem dahala wuu soo galay ana nabiya nabigeena sal allah aleh ali waslem dakhala calayh wuu soo galay fazican isagoo argagaxsan yaquulu wuxuu leey nabiga laa ilaaha ila allah ayuu nabiga sal allah aleh waslem weylan waadin naareed amaba cadaab iyo halaag lilcarabi carab ayay u sugnaatay halaag iyo waadin naareed carab ay u sugnaatay weeyaan waxay ugu sugnaatay min sharin shar oo qad iqtaraba dhowaatay futixa waa la furay alyowma maanta min radmi yajuuja wamaajuuj juuj iyo maajuuj meeshii mxuuah lagu asheeray oy ku sharnaayeen maanta waxaa laga furay milu haadihi tanoo kale ayaa laga furay weeyaan tanoo kale ayaa laga furay weeyaan waxallaqa nabigu wuxuu mxuua xalqad ka dhigo isku dhijiyey u koobaabay biusbicayhi labadiisii suulka iyo latii taliiha ku xigta maruusitadii iyo suulka ayuu nabiga saas ugu xira weyaan maanta meeshii lagu asheeray oy ku xirnaayeen nimankii juuj iyo maajuuj intaasoo kale ayaa laga furayuu nabiga sal allah alay slam halaag khatar ayaa niminka la yidhaahdo u sugnaatay carab bala soo dhawaatay ayaa u sugnaatay weyaan faqultu waxaan idhi yaa rasuul lahi anuhlaku miyaana la halaagi anuhlikumyadin qoran anahliku ah, maxaa idin qoran anahliku miyaan halaagsamaynaa anahliku miyaan halaagsamaynaa anuhlakuna kolayba mxuuah toba qaara ku taallo anahliku miyaan halaagsamaynaa wa fiinaa annaga iyadoo inagu sugan tahay alsaalixuuna kuwusu subanaa annagoo dadka subanaa inaga buuxaan miyaa mxuu ahay aan halaagsamaynaa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal l slm nacamha idaa kaura hadduu u bato alhabatu inta xun iyo xumaanta haddii ay u bato nacam waa lidin halaagi lidinma aabiyeelaayo laakiin maadaama wanaag uu badan yahay munkarkii la reebi macruufkii la isfari xumaanta haba jirto lama halaagsamayo laakiin xumaanta haddii ay badato isreebitaankan meesha uu ka baxa markaas waa marka xaalada khatar noqonays muttafaqun calayh xadiidka boqolisagaashanaad can abi saciidin waxaa laga wari alkhudriy radi allahu tacala canhu can inabi nabig wuxuu kale sal allahu aleh waslem qaal nabigan wuxuu yidhi iyaakum adinkii waxaa idinka kala degi iyaakum adinka iyaakum waxaan digi iyaakum waxaan idinkaga digi adinka maxaa idin qoran nacam iyaakum waxaan idinkaga digi iyo waljuluusa fadhi la fadhiisto fi uruqaati jidadka la fadhiistaan idinkaga digi jidadka in la fadhiisto oo halka la fadhiyo iyo adinkaan idin kala digaya wayaan fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuululahyow maa lanaa nooma sugnaanin min majaalisina makaano fadhigannaga buddun maaran aan ka maaran nooma sugnaanin inaan meesha ayada fadhiisanno kama maarmi karno maxay sababta guryaha lagu jiray ikhwaani wuxuu ahaa laba miter saddex miter afar miter guryaha lagu jiray gurigaas marka intee lagu sheekaydi intee laiskugu imaaday hoolalkan iyo masaajiddan aadku weyn iyo waxyaabahan hadda muxuu ma jirin marka qofka inuu bannaankaas fadhiisto ama gurigaas yaroo muxuu ahaa kaduudkaa uu ku dhex muxuuha jira wax ka dhexay ma jirin marka waxay yidhahdeen nabi allow inaan meesha makaan muxuu meelahan aan fadhiisanno kama maarmi karno waa u sheegeen runta ila nabiga sal allah aleh wasalam inuu dhibo looma keenin ayagana way ogsoon yihiin lidalia w dhibku way u sheegi jireen oo nabiga ala sl slam w dhiba inay muxuu u sheegaan dabigoodu ahay radia allahu tacala ardaahum nataxadau fiiha waan ku faqala rasul llahi wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam faida abaytum haddii ila almajlisa inaad fadhidaan mooyn wax kale haddii aad diidaan faactuu waxaad siisaan ariiqa jidka xaqahu xaqiisa siiya qaaluu waxay dhahen wamaa xaqu ariiqi ariiqa xaqiisa muxuu yahay yaa rasuul allahi qaala wuxuu yidhi qadu lbasar aragga oo la laabo oo xumaanta iyo maxaariimta socota aan la fiirinin waa kow iyo wa kaful adaa oo dadka laga reebto dhibka qofka carabkiisa iyo gacantiisa iyo wix la midka ah iyo xataa indhihiisaba waa ka mid kaful adaa oo muxuu ah la reebo amaba kaaga aad reebto ama dhibka kale oo meesha ka in aad reebto weyaan wixii tabartaada iyo waraddu salaami salaamta qofkii ku salaamo ood radisa weyaan raddu salaam salaamta oo la radiyo iyo wlmru bilmacruuf wanaag oo la fara iyo walnahyu an munkari xumaanta oo la ra'nahiyo muttafaqun caleyh idan haddii aad jidkaa fariisato adiga aad hawshaad u bambaxday howl adagaa ku taalla mita koobaad ishaad laabaysaa tan labaadna dhibkaada ummadda inuusan gaarin aad ka shaqayn carab ama noqdo ama adin ha noqde dhibkii inaad mxuu aha wixii aad ka qaban kartaad ka qabato qofka hortaada ku kufay wamaa ilaa dalika oo dhanka soo geli karaa tan kalena waxaa weeyaan wanaaggii oo la eh, mxu dadka la faro xumaantii laga reeba qof kastoo ka hor socda marka oo halkaa oo xumaan samaynaa inaad xumaanti aad ka reebta laga raba haddii aad gurigaada kudhex jirta marka maxaad arki lahaydba mawaajibkaasa ku saarnaan lahay oo maya marka baabkaas baab culus waa dadka marka fadha kudirarka bannaanada fadhiista jidadka jirdiinooyinka hawl badan baa u taalla hawl badan baa u taalla iska sheekaysta laakiin shan dhowrkaad shay alinka qadul basar wa kafal ada waa waa kaas nacam xadiidka aad muttafaqun aley xadidka aad can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma ana rasuulka ale sal allahu aleh ali waslem ra'aa nabigu wuxuu arkay khaataman kaatun ayuu arkay ama faraati ama fargash waxaa tidhahdaba oo min dahabin dahab oo fii yadi rajulin nin gacantii ku jira fanazaca wuu ka siibay ninkii ayaa nabiga ninkii ayaa mxuu ahaa laga siiboo nabiga ka siibay alai slat slam fataraxu kadibna nabigu waa tuuray khaatumka dahabka nabigu waa tuuray wa qaala wuxuu yidhi yacmidu miyuu qasdayayacmidu miyuu qasdaya axaduku midkiin ilaa jamratin dhuxul miyuu qasdaya dhuxul miyaadu qasdaya oo min naarin dab ah fayajcaluha kadibna wuxuu gelinayaa oo yeelayaa fii yadihi gacantiisu saa u gelinayaa ma qof adinka idinka mid intuu muxuu dhuxul soo qaado kadibna uu gacantiisa u gelinaa bal ka warrama waa wax la yaab la runtii oona cajaa'ib badan faqiila waxaa loo yidhi ninkii markii laga qaaday waa la tuuray abcan nabiguu tuuray alai slat slam faqiila waxaa lagu yidhi lirajuli ninka waxaa lagu bacdamaa dahaba markuu tagay rasuulullaahi sal allahu aleh wasl markuu tagay kadib ayaa waxaa lagu yidhi u nihu qaada khaatimaka khaatimkaada iska qaada faraatigaada iska qaada weyaan wantafic bihi ku intifaac oo gada oo mxua ah hadiyey oo mxuu ahaa sadaqayso oo wamaa ilaa dalika qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa aakhuduhu ma qaadanayo abadan weligay ma qaadanaayo waqad araxahu walxaal qad araxahu iyada uu turay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama nabiga alla isagaa uu tuuray nabiga alla oo kaatumkan tuuray wallaahi ilaah baan ku dhartay weligay ma qaadanay uu yidhi amarka saasay u qaadan jireen radia allahu tacala canhu rawahu muslim nabigan calayhi salat slam marka eh, laftirkiisa wuxuu sameeyey takyiirulmunkari biyadihi ilan muxuu ahaa mas-uulu ahaa sare ummadda dhan laakiin saxaabi kale haduu soo boodi lahaa ninka uu ka siibi laha nabigoon amar bixinin ka warrama waxaa laga yabi inuu yihahdo maxaad iga bixinaysaa dahabkayga xoolahaygaad ku ciyaari sooma xaaladda ay culus laga yaabaa laakiin haddii saxaabiga la faro nabiga fara marka waa ka bixinaya marka xadiidka qyoaaaad can abi saciidin waxaa laga wariyay alxasan albasri ana caaida ibna camrin ninka caaid ibna camr la yidhahdo dahala wuxuu soo galay calaa cubaydillahi bni ziyaad cubaydillahi bni ziyaad la yidhahdo oo waali ka jiray sidaan filaya magaalada madiina waali ka oo mxuu aha gobnatore ka ahaa ayuu u soo galay fa wuxuu yidhi ay bunay wiilkaygiiyow ninka caa'idka waa nin weyna odaya oo saxaabada nabi ka mid sal allahu aleh wasalam ninkaanna cubaydilah ibni waa raggi dambe oh oo madaxda noqday laakiin aanan saxaabada ahayn ay bunaya wiilkaygiiyow innii ani samictu waxaan maqlay rasuula allaahi sala allahu calayh nabiga allah waxaan ka maqlay yaquul nabigola ina shara alricaa'i dadka mxuu ahaa lajiryaalka ah oo masuuliyiinta uuliyiinta waxaa ugu shar badan ina shara aricaa'i dadka mas-uuliyiinta waxaa ugu shar badan alxutamatu dadka burburiyo burburiyaalka kuwa mxuu ahaa dadka racyadooda burburiya oo dhibaateeyo kuwaas ayaa mxuuah ugu shar badan weeyaan madax waxaa ugu shar badan kuwa dadka shacabkooda dhibaateeyo hadda ninka la yihahda al asad oo kale oo ummaddiisii uu maamulayay dhammaan dekandaakum ka dhigay baabiye weyaan dadka wax burburyo ummadiisii ballanin madaxweynenimo iyo korsi ummadiisii oo dhan mxuu aha baabiiyey oo malaayiin bashara mxuu ahaa u wariyy mxuu ahaa waraabaha iyo belada iyo gaalnimada u wariyy oo dadkiisa eberka siiyey hubkiisii oo dhanna mxuu ahaa dadkiisi ku baabiiyey waa imtixaan kaas wax ka shar badan lama arko weyaan faiyaaka adigi waxaan in kala digayaa faiyaaka waxaan kaaga digayaa cafwan an takuuna minhum inaad kuwaas ka noqoto kuwa burburiya ila markuusaa leey waxbuu ku arkay waxbuu ku arkay in muxuu ahaa waxyaaba xumaan ahu ninkaa u sameeyey ayuu ku arkay weyaan wuu naseexeeyey fa qaala lahu wuxuu yidhi cubaydillahi bni ziyaad marka ijlis warniya odayo fadhiiso caa'ido iska fadhiiso fainamaa anta adiga waxaad un tahay min nukhaalati fainamaa anta adiga waxaad un tahay min nukhaalati asxaabi muxamadin sala allahu calayh wasalam nebi muxamed baalkeeda ama buushadeeda ayaata raashinka wataqaana marka mxuu ahaa e, gallayda oo kale e, saddex qaybooda loo qayb marka la tuma saddex qaybooday noqotaa qayb waxaa weya baal ama buusho waxaa tiradaba qaybta labaadna waa buda oo rooti waxa laga samaysta amaba tan saddexaadna maxaa la yihahdaa jariir qayb afaraada jirta ya jariir ka weyna ka soo bixi kara sooma ya alow iyo mxuah garow waxaa tirahdo marka calumuum marka buushadaas marka waa inta ugu nafciga yar waa buushadaas oo xoolaha waxba loo dhigaa inkastoo hadda dhakhaatiirtan casriga waxay leeyihiin buushadaas waxaa ugu qaybo badan ay ka mid tahay caloosha dhinacyaha jidaar almacida waxay dhahaan oo caloosha dhinacyaheeda iyo dhankaas ayaa waxay yidhahdaan ay nadiifisaa oo waxay soo xaaqda ay yidhahdaan oo marka waxbay sheegsheegaan marka buushada ayada amaba muxuu aha baashaas la yidhaahdo baalkaas ama haadaas ayaad ummadda nabi maxamed mxuu ahaa eh, asxaabtiisii kuwoodii liidanayo tacbaanka macnaha aan lahayn ayaa tahay weyaan saasuu ku yidhi oo ragga qiimaha badnaa jariirta ahaayo eh, qiimaha badnaa kuma jirta saasuu ula jeedaa fa qaala wuxuu yidhi wahal kaanat miyay ahayd u sugnaatay lahum iyaga nukhaalatun ma bushay lahaayeen ama ma baal ay lahaayeen inamaa kaanat waxay ahayd kaanat waxay ahaatay annukaalatu buushada iyo baalka bacdahum gadaashooda wa fii hayrihim ayaga intaana ahayn weyaan warkalkaas ku dhammaaday nabi maxamed alai sla slam raggii la noolaa iyo saxaabadiisii dhammaan jaliilay waad ahaayeen dad qiimo badan ayay ahaayeen weyaan nabigana alai sl sl waad garanaysaan wuxuu ka wa tacala wuxuu ka sheegay waad garanaysaan marka ninka isaga ayuu u galay maxalu shaahidka nin weliba jabbaar oo adag u ah culus oo waxyaaba badan geystay markaasaa wuxuu yidhi waxaa weyaan adduunka waxaa ugu khayr daran oo ugu sharnimo badan dadka dhibaateeyo madaxda oo shacabkooda marka muxuu samaynayaa yanahaahu can munkar xumaan ayuu ka reebaya weyaan kama gelin xadiidka qoliyosaaaaad can xudayfata radia allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal allah alay waslam qaala nabigeena wuxuu yidhi waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftaydii biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay lata'murunna waad faraysaan waad faraysaan bilmacruuf wanaag waad faraysaan walatanhawunna waad reebaysaan ad reebaysaan can munkari munkarka waad reebaysaan aw amaba layuushikanna allaahu ilaahay wuxuu mxuu ahay xari ku yahay ood mudan yahay ama xaqiiqe ku yahay an yabcaa inuu mxuua idinsoo bixiyo idinku soo bixiyo an yabcaa inuu soo bixiya calaykum dushiina ciqaaban ciqaab oo minhu asaga xaggiis ka ahaatay uma intaa kadibna tadcuunahu alla aad tuugtaan oo falaa yustajaabu lakum lidinka ajiibin weyaan oo falaa yustajaabu alla ajiibin lakum adinka lidiin ajiibin weyaan oo ducadii iyo allabaryadii alinka ajiibin xadiidkanna marka wuxuu sheegayaa haddii wanaagga la faro xumaantana la reebo in ducada la ajiiba haddii xumaanta la reebi waayo oo wanaagga la fari waayana in ducadii aanan la ajiibayn oo cadaab eh, waxaa waya ilaah subxana wataala uu nagu soo bixina ciyaadan billah rawahu tirmidi baa xadidka wariya waqala wuxuu yidhi tirmidi xadiidun xasan weeyaan waana xadiid saxiixa xadiidka boqol iyo afar iyo sagaashanaad can abi saciidin alkhudri waxaa lagu radi allahu tacala canhu can nabina wuxuu ka wariy sal allahu alay slam qaal nabigan wuxuu afdal jihaadi jihaad waxaa ugu fadli badan afdal ljihaadi jihaadkan ugu fadliga badan kalimatu cadlin kalime xaq ah oo la yidhaahdo weeyaan cinda sulaanin qof madaxa oo jaa'irin weliba jaa'ir ah oo mxuu ahaa aad dadku dhibaatay qof mxuu aha aalim ah jaairka waa aalim sulaan iyo nin madaxo ah, mxuu aalim ah in xaqa hortiisa mxuu laga sheega ayaa kelimad la yidhaahdo ama jihaadkaasaa ah u fadli badan saasuu nabigen le sal allah aleh ali slm rawahu abu daawuud can abi cabdilahi waxaa laga wari aariq ibni shihaabin albajaliy alaxmasiy radi allahu tacala canhu ana rajula ninba sa'ala weydiiye nabigu weydiiye sal allahu aleh wasalam waqad wadaca walxaal qad wadaca isagoo muxuu ahay saaray rijlahu lugtiisana fi lharzi harziga oo saaray weyaan harziga waxaa la yidhahdaa neefka geela ah amaba faraska kooraha caadigaho muxuu lagu fariisto waxay leedahay meel lagu soo istaago meel lagu soo istaago qofka ilan faraska lugta toos uma saari kartid waa meel ku soo istaagto kadibna aad lugta kale saa u saarto meeshaas ayaa harzi la marka kaa maxaa la soomaali ya rakaab rakaab miya fi lharzi rakaabka riwaayadaas koobaadaan qaadanaynaa haddii riwaayo kale ka dab imaadana waxaa weeyaan oo inasakhdana o arki doonaa waqad wadaca walxaal qad wadaca uu Ah, rijlahu lugtiis u saari fi lharzi rakaabka u saara weyaan wuxuu marka ayu ljihaadi jihaadkiiseeba afdalu nabi alla u fadli badan jihaad la fala kee badan qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh ali waslm markii lugtu saa u saarayna waa nin dee socdo oo tallaabaqada weyaan oo mxuu ahalkuu saa u saaran wuxuu yidhi kalimatu xaqin waa kelimad xaq ahoo cinda sulaanin qof madax ah jaa'irin weliba aalimah agtiisa laga yidhahda weyaan oo loo dhaha weyaan oo la yidhahda aalim baa tahay waxaas bad khalad ku samaysay qofka aalimka aan inta badan haddii qofka uu mxuu ah madax yahay awood u haysto aalimna uu cadli u samaynayn qofka hadalkaas ku dhaha inta badan war meesha laga bixiy qorqor inta lagu qabtaa bananka lagugu tuuri haddii kale xabsiyaa lagu dhigi haddii kale waxaaba dhici lagu dila sooma ama lagu ulay marka waxaa weyaan baab sahlan ma ahan alarzu harziga bihaynin mucjamatin hayn oo dhibca loo yeelay maftuuxatin kordhaban uma raa'in saakinatin kadibna ra' muxuu ahay reeban uma zaayin ay ka dambayso ama za ay ku jirta wa huwa ka isaga kawrin aljamal rikaabu kawri aljamal neefka ritiga ah ee rukuubkiisa oo mxuu ahay lagu fariisto la fuula kawrkiisa weyaan waa bahalkaa yar oo lagu soo istaago oo sheekhu ku sheegay rikaab uu ku sheegay waa rikaabku idaa kaana hadduu ahaada min jildin hadduu xarag ka samaysan yahay aw khashabin ama mxua geed ka samaysan yahay wa qiila waxaa laa yakhtasu bijildin walaa khashabin gooni kuma ahan jildi iyo harag iyo mxuu ahaa geed labadaba haas kuma ahan hadduu xataa bir yahay ama bilastig uu yahay waxaa la yidhahdaa marka harzi baa la yidhahdaa weeyaan rawaahu النisaaءi baa wari biisnaadin صaxiixin waana xadiid صaxiixa ah, weeyaan xadiidka boqol iyo sagaashanaad can ibni mascuudin cbdulahi bn mascuud xaalawi radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi cbdullahi bn mascuud qaala rasuulu اllah rasuulka al wuxuu yidhi sala allahu calayhi walih wasalam ina awala maa shaykan uu horreeyey oo dakhala uu soo galay annaqsu nuqsaanka uu soo galay calaa bani israiil reer bani israa'iil shaniya kaana wuxuu ahaaday arajulu ninkii wuxuu ahaaday yalqaa mid la kulma arajula nin la kulma fayaquulu wuxuu leeyahay yaa haadaa war ninkanow ittaqi illaaha alla ka baq wadac waxaad iska dhaaftaa maa tasnacu xumaantan aad samaynay iska dhaaf fa fainahu laa yaxilu laka fainahu maxaa yeelay laa yaxilu laka kuma bannaano uma intaa kadib yalqaahu wuu la kulmayaa min alhadi berri ayuu la kulmayaa wahuwa isagana ala xaalii sidi isagoo ku sugan oo xumaanta ku jira ayuu la kulmaya falaa yamnachu uma diidaayo daalika xumaanta ku jiray an yakuna inuu ahaado akiilahu mid wax la cuna iyo wa mid wax la caba iyo wa qaciidahu mid la fariista inuu ahaado uma diidaysa xumaanta aad ku jiray oo nooraana ka reebay falama facaluu markay faleen dalika arrinka asaga daraba allaahu ilaahay wuxuu isku dhuftay quluuba bacdihim barkood qalbigooda bibacdin barka kale ku dhuftay weyaan oo mxuu ah way isnaceen uma qaala tacaala wuxuu yidhi lucina aladiina kafaruu lucina waa la nacladay oo naxariis alla laga fogeeyey aladiina kuwii kafaruu gaalabay min bani israiil reer bani israiil ahay calaa lisaani daawuuda nabi daawuud carabkiisa lagu nacladay ee wa ciisa nabi ciise carabkiisa lagu nacladay ibni maryama ahaa daalika arrinka asaga ah iyo nacladaas bima bisababi maa kii sababtii casow ay caasiyeen weyaan oo wa kaanuu ay ahayn yactaduuna kuwa xadgudba kaanuu waxay ahayn laa yatanahauna kuwaan iska reebin can munkarin munkar oo facaluuhu ay faleen labisa waxaa xumaan badnaaday maa ayaa xumaan badnaaday kaanuu ahayn yafcaluuna kuwu sameey weyaan tara waad arkaysaa kaiiran in badan oo minhum ayaga ka mid ah yatawallawna kuwa ka weli oo muxuu ahay saaxiibo ka dhigto aladiina kuwii kafaru gaaloobeen labisa waxaa baas lahaday maa ayaa baas lahaday qadamat ay hormarisay lahum iyaga anfusahum nafyaalkooda ay hormarisay weeyaan ilaa qowlihi tacala uu ka gaaro faasiquun uma qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh wasalam kallaa wallaahi baan ku dhaartay lata'murunna waad faraysaan oad faraysaan bilmacruufi wanaagaad faraysaan walatanhawunna waad reebaysaan can munkari munkarkaad reebaysaan wala taudana waad qabanaysaan calaa yadi aalimi qofka aalimka gacantiisa aad qabanaysaan wala tatirunnahu waad ku cirbinaysaan ood ku qasbaysaan ood ku irbinaysaan cala alxaqi xaqa ayaad ku irbinaysaan aran ku irbin iyo ku qasbitaan weeyaan wala taqsulunnahu waad ka reebaysaan ood ka gaabinaysaan cala alxaqi amaad ku xabisaysaan cala alxaqi ku xabisaysaan ku celinaysaan qasran ku xabisitaan iyo celin aw amaba layadribana allahu ilahi wuxuu isku dhufanaya biquluubi bacdikum barkiin qalbiyaalkooda calaa bacdin bar kale uu ku dhufanaya uma intaa kadib layalcananakum wuu inacladaya kamaa lacanahum siduu nacladay rawahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi ayaa wariy qala xadiiun xasanun xadiidkana muxuu ahaa sanad ahaan waa daciif weyaan sanad ahaan waa daciif marka arrintan waa muxuu aha waxay ku sugan tahay haddii xadiidka xataa uu daciif yahay laakiin macnaha adilo kale oo qur-aanka iyo sunnada nabiga calaih slat slam ayay ku sugan tahay weyaan hada lafd abi daawuud walafd tirmidi waxaa ku sugnay qaala rasulah wuxuu yidhi sal allah aleh wasalam lamaa waqacat markii ay ku dhacday banuu israa'iila reer bani israa'iil fi lmacaasii macaasida ay ku dhacday nahathum waxaa ka reebay culamaa'uhum culamayaalka culammadoodii ka reebtay falam yantahuu kama ay reebtoomin fajaalasuuhum culammadii kadibna ay la fadhiisteen qolyihii mxuua xumaanta samaynayey fii majaalisihim booska ay fadhiyeen ay la fadhiisteen weeyaan wawaakalahum ay la cuneen wahaarabuuhum way la cabeen fadaraba wuu isku dhuftay allah alla weyne quluuba bacdihim barkood qalbiyaalkooda bibacdin marka ku dhuftay walacanahum wuu ku nacladay cala lisaani daawuuda nabi daawuud carabkiisa wa ciisa bni maryam ayuu ku nacladay dalika arrinka asagana bimaa casow bisababi cisyaanihim wa kaanuu ayaan yactaduun kuwa xadgudba fajalasa rasuulah wuu fadhiistay wa kaana muxuu muttaki'an mid muxuu dangiigsan ayuu ahaa faqaala wuxuu yidhi laa maya waladii alih baan ku dhaartay nafsi nafteydii biyadii ay ku sugan tahay xataa ta'tiruuhum ilaa aad kaga qasabtaan ood waxaweyan ku irbisaan cala alxaqi xaqa atran ku irbin weeyaan ood xumaantana ka reebtaan qowluhu ta'iruuhum ay tactifuuhum aad ku soo celisaan ood ku soo laabtaan ood ku qasabtaan weeyaan wala taqsurunnahu ay la taxbisunnahu waad ku xabisaysaan oad ku xabisaysaan weeyaan xadiidka boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad can abi bakrin waxaa laga wariyey asidiiqi radia allahu tacala canhu arda saaxibu rasuuli illaahi sal alla ly slam nabiga saaxiibkii khaaska ah weeyaan nabiga zamiilkiisa khaaska ah weeyaan qaala wuxuu yidhi abu bakr yaa ayuhanaas wardadow inakum adinka taqra'uun waxaad akhrisaan haadihi alaaya aayaddanaad akhrisaan yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle nabiy rumeeyow calaykum waxaad laasimtaan ood muxuu ah mas-uul ka noqotaan anfusakum nafyaalkiinna oo laazima naftiinna xumaanta ka ilaali wanaagga fara wamaa ilaa dalika ka shaqeeya laftiinna weyaan laa yadurukum idinma dhibaaya man dalla qofka baadiyooba bacda id hadaytu marka adinka hanuuntaan kadib qofka baadiyooba waxba idinkama dhibaya weyaan oo marka waxaad leeyahay marka abubakr radi allahu taala anu ardaa fahamka aad fahamteen waxa way haddii marba aad hanuunsan tahay cid alla cidda baadiyo danka ma lihid lagumana qabsanaayo saasaad u fahmaysaan aayaddan saad u akhrisaan weyaan wa innii anigana samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi baan ka maqlay sala allahu aleh ali waslem yaquulu rasuulkaola ina annaasa dadka idaa ra'u haddii arkaan aaalima aalimka oo falam yahduu ayna qabanin calaa yadayhi labadiis gacmood ayna qabanin aw shaka allahu allagu u yahay ama allagu muxuu ahay ka dhow agtiisa amaba khatar loogu jira an yaumahum inuu ku camimo alla subxaana wa tacaala biciqaabin ciqaabu minhu xaggiis ka ahaatay khatar baa loogu jira weyaan oo ilahi subxana wa tacala wuxuu mudan yahay wuxuu halis ah oo xaggiis inay ka timaaddo in ciqaab muxuu ahaa lagu camimo marka ayaddaas fasarkeeda ma ahan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla haddii marba ida htadaytum haddii marba adii salaad dukata cidda kaleoo ka tagto ilmahaaga salaadlaana laa yadurukum man dalla tadaytum xaaskaagi wamaa ilaa dalik qaraabadaadii dadkaadii mas ka ahayd dadkii aad gaarsiiy inaad gaarsi lagaa rabay jiraankaagi wamaa ilaa dalik ma ahan weyaan marka xadiidkan ah, muxuu ahaa iyo aayaddan isku qodban waxay caddaynaysaa marka qofka aarkan abubakar radi allahu taala arda iyo mxuu aayaddan isku qodban waxay caddaynayaan labadaas iyo tafsiirkaas waxay caddaynayaan in qofka aad ku badbaadaynin toosnaan kaligeed toosnaantaada waa inay mxuua la jirta ka shaqayn aad ka shaqaysa in inta alla inta kugu xeeran iyo in all intaad gaarto iyo in all intaad mas-uul ka tahay in all inta mxuua mudan inaad kula toosanayna saas ayaa marka badbaadada lagu helaya weyaan baabun hada baabun baab wuxuu baab yahay fi taqliid cuquubat man amara taqliid cuquubati man amara qofkii mxuu ahay fara cuquubadiisa oo la adkeeyo bimacruufin wanaag dadka fara ou nahaak reebo can munkari munkarka dadka ka reebo cuquubadiisa oo la adkeeya ayuu baab yahay weeyaan oo khalafa u khilaafay qowluhu orahdiisa iyo khilaafay ficlahu ficilkiisu khilaafay baabkan wuxuu baabi marka qofkii dadka wanaagga faro oo khayrka u sheegay xumaantana ka reebo qofka asaga oonan asagii aan la imaadayn wanaaggii xumaantana aan ka reebtoomaynin in cuquubadiisa iyo dembigiisa la oo khatar ninkaas uu sugan yahay ayuu yahay weyan baabkan qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi atamuruuna miyaad faraysaan annaas dadka faraysaan bilbiri samafal iyo wanaag miyaad faraysaan aw watansawna waad hilmaamaysaan anfusakum naftiina ad hilmaamaysaan wa antum adinkana tatluna ad ahrinaysaan alkitaaba kitaabka ad ahrinaysaan marka iyada ee afalaa tacqiluuna miyaadan caqli lahayn waqaala tacala alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu allemina rumeeyu lima taquuluuna maxaad u dhahaysaan ood ugu qawlaysaan maa laa tafcaluun waxaadan falaynin kabaro waxaa weynaaday maqtan cara xaggeed kabaro waxaa weynaaday maqtan cara ayaa weynaatay cinda allahi alla weyne agtiisa an taquuluu inaad ahdaan maa laa tafcaluun waxaadan falaynin wqaala tacala alla wuxuu yidhi ihbaaran asagoo ka warrama can shucaybi nabi shucayb calayhi salaam sala allah aleh ali wasalam wamaa uriida ma doonaya an ukhaalifakum inaan idin dabamaro ama adinku khilaafa ila maa shay aan idiin dabamara anhaakum canhu adinka reeba wanaaggan xumaantaan idinka reeba ani inaan idiin dabamara oon adinka idinka reeba suuragal maaha weyaan wamaa uriida ma doona an ukhaalifakum inaan idiin dabamaro ilaa maa shay aan idiin mara anhaakum canhu adinka reeba weyaan xadiidka boqol iyo can abi zaydin waxaa laga wariyay usama ibnu xaria radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi usama samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi sal allahu alayh wasalam nabiga alla yaquul nabigola yuuta waxaa la keeni doonaa birajulin baa la keeni doonaa yowma alqiyaamati qiyaama marka la gaaro oo fa yulqa lagu tuuri doonaa fi naari lagu tuuri doonaa fatandaliqu kadibna waxaa soo daadan doonta aqtaabu banihi calooshiisii uurkujirtiyaa soo daadan doonta aqtaabu banihi uurkujirtiisa soo daadan doonta weyaan calooshi wax alla wix ku jiray oo muxuu dhicir ahaa ama calool ahaa amaba wixiiasoo bannaanka soo wada dhacday ciyadan billah fayaduuru kadibna wuu ku wareegi doonaa biha uurku jirta ayuu ku wareegi doonaa kamaa yaduuru si uu wareeg alximaaru dameerka firaxaa'i shiidmaraha shiidmaraha muxuu ahaa cunnada lagu shiida amaba sinsinta lagu shiida dameer wax lagu xiraa kadibna saasuu maanta dhan u wareegi saasuu wareegi saasuu u weeyaan marka waa bahlaha aadka weyn malaha kanyaraha caadiga oo gacanta lagu wareejinama waa bahla aad weyn weyaan shiidmaraha marka dameerka siduu ugu wareego ilalaan hadda mxuu ahaa xamar oo kale sinsinta waa lagu samayn jira hadda inuu laga zuuli ma aqaano laakiin sinsinta markii mxuu la shiida geel baa lagu shiidi jiray goordhow hadda aan aad u fogayn marka ya marka qofka sida aad u wareega marka dameerkaas ayuu qofka calooshiisa u wareega wayaan wanha waxaan reebi jir can munkar munkarkaan reebi jiray waatiihi munkarkaas waan la imaan jiray ciyadan bilah muttafaqun calayh qowluhu hadalkiisuu nabig yidhi alai sl slam tandaliqu ay soo tandaliqu uu yidhi huwa isaga bidaali daal almuhmanata libac tiray wa macnaahuna tahruju ay soo baxaysa weeyaan walaqtaabuna alamcaau waa madhicirka waaxiduha muxuu ahay halkiisa qitbun baabun hada baabun baab weyan wuxuu u baab yahay alamru faritaan lisfara biadaa'i alamanati amaanada oo laysfara ayuu u baab yahay weeyaan qaala tacala alla wuxuu yidhi ina allaha alla weyne ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu'adduu inaad gudataan alaamaanaati amaanooyinka aad u gudataan ilaa ahliha haddaad cidda lahayd aad u gudataan weeyaan waad garanaysaan sabab nusuulka ayaddan qur-aanka ah ee nabigeena sal allahu aleh ali wasalam markii maalintii uu maka furtay furihii kacbada ayaa mxuu waxaa u yimid ninka la yidhaahdo cabaas bin cabdilmualib oo wuxuu ka dalbaday in furihii i laiskugu daro suqyaagii oo mxua biyaha zamzamkaa iyo martiqaadka xujaajta iyo labada shaqa labadoo in laiskugu daro asaga horaan u haayay oo martiqaadka xujaajta iyo biyasiinta iyo waxyaabahaas ayuu u taagnaa ilaa jaahiligii kadibna wuxuu yidhi tan nabeelo noogu kadibna nazla qowl llahi tacaala ina allaha yaamurukum an tu'aduu lamaanat ila ahliha kadibna waxaa loo yeeray ninka la yidhaahdo ninkii furaha kacbada laga qaaday kuwaha cumaan ibnu cumaan ibnu man jaaizi lama haya lakin waa cumaan ibnu alxa cumaan taas waxaa weyaan waajib manzili wa habeenna baa laydinka rabaa ayib idinku taagnaatay dhihi jireen soomaalida qof marka baasha uu ka jawaabi waayo kugu taagnaatay dhihi jireen marka cumaan sax weyaan sheekhaa sheegay laakiin waxaa loo bahay aabbihiis iyo awowgiis iyo qabiilku ka dhashay bani shayba ilalaan ayaga hayaan lakin waxaan u baahanaa ninkaan abtirkiis insha allah caza wajal ayib qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi ina anaga caradnaa waxaan u bandhignay alamaanata amaanada cala samaawaat samaawaatkaan u bandhignay amaanada waa diintii takaaliiftii ina anaga caradna haddii aan rabbi nahay caradna waxaan bandhignay alamaanata takaaliiftii iyo mxuu diintii xambaarkeedii cala samaawaat samaawaatkaan u bandhignay walardi arradaan u bandhignay iwaljibaali buuriyaan u bandhignay fa abayna way diideen intaba an yaxmilna inay ay qaadaan wa ashfaqna minha way ka baqeen wa xamalaha waxaa dush u oo qaaday al insaanu bini aadan ayaa qaaday inahu insaan kaana wuxuu aluuman dulmo badana ayuu ahaa dulmo badana jahuulan ee badana ah weyaan xadiidka can abi hurayrata radi allahu tacala anhu waxa laga wariy abi hurayra ana rasuula allahi rasuulka alle sala allah aleh ali slam qaal nabigan wuxuu yidhi aayat lmunaafiq qofka munaafiqa calaamadiisa alaaan waa saddex idaa xadaa hadduu muxuu aha sheekeeyo kadaba been buu sheegi waidaa wacada hadduu ballan qaadan ahlafa wuu ka bixi waidaa tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaamay muttafaqun calayh wa fii ha sooma oo wasallaa ha tukada wa zacama ha annahu isaga muslimun muslim inuu yaha sheegtee waxaa weeye munaafiq weeyaan xadiidka laba boqolaad can xudayfata bn yamaan radi anhu qala wuxuuhi xudayfa xadaanaa waxaa noo warramay rasuulullah rasuulka alla sala allahu nabiga alla ayaa noo warramay xadiiayni laba xadii ayuu qad ra'aytu waan arkay axadahuma midkood waan arkay wa ana aniga antadiru aakhara kii kalena waan sugaya weeyaan laba arrimood laba qisa ayuu nabiga noo sheegay mid ka mid arkay mid labaad waan sugaya xadaana nabigu wuxuu noo warramay sal allahu aleh ali waslam ana alamaanata ammaanada nasalat inay ku soo degtay fii jadri quluubi alrijaali ragga quluubtooda asalkiisa qalbiga asalkiisa in mxuu ahay lagu soo dejiyey ayaa nabiga noo sheegay ana alamaanata ammaanada nasalat inay kusoo degtay fii jadri quluubi alrijaali ragga qalbigooda asalkiisa inay kusoo degtay uma intaa kadib nasla uu soo degay alqur'aanu quraanka uu soo degay oo facalimuu ay barteen min alqur'aani quraanka ay xaggiisa wax ka barteen calimuu ay barteen min asunati sunnada nabigana ka barteen uma intaa kadibna nabigeenna xadaanaa wuxuu noo sheegay can rafci alamaanati ammaanada in muxuu la qaadi doona ayuu nabiga noo sheegay fa qaala wuxuu yidhi nabigeenna yanaamu waxaa saaxan doona alrajulu ninka ayaa saaxan doona yanaamu waxaa saaxanaa rajulu ninka annawma saaxasho ayuu saaxanaya oo fa la qibdoonaya oo lala wareegaya oo la qaadaya alamaanata ammaanada ee laga qaadaya min qalbi qalbigiisa laga qaadaya fa yadallu wuxuu ahaanaya aharuhaa raadkeedii oo ammaanada ay taallay oo laga qaaday raadkeeda wuxuu ahaanayaa mila alwakti barta oo kale barta waa taqaana bar barta oo kale ayuu ahaynaa weyaan bar bar ma ajib maxamed bar ma taqaana bar ma yaqaan u sheega de ninka bar barta waata aat intay ku taalla halkaan ugu taalla intuu leexaday ahyruleh halkan ayadaan ku tusaya eh, adeer barta waata markiis asay ku taalla <laughs> maasha allah jamiil marka waxaa weeyaan mitel waqti bartaasoo kale waa barta halka ay saarneed bar ahaan ay ahaanaysaa weeyaan fayadalu aharuhaa raadkeedu wuxuu ahaanayaa mil waqti barta oo kale uma inta kadib yaraamu wuxuu saxanaa nawmata hurdo ayuu saxanayaa oo fatuqbad waa la qibloonaya alamaanatu amaanadii la qibloonaya min qalbi qalbigiisa laga qibloonaya fayadallu wuxuu ahaanaya aharahu raadkeedii mila ahari lmajli hamburg raadkiisoo kale hambur meel hambursa meel haddii ay dhuxulsaa ugu dhacda sooma hamburta oo ma kuusata saasoo kale raad noocaas ay ka tegaysaa weyaan nacam ka jamrin dhuxul oo daxrajta aad ku garaangelisay calaa rajlika lugtaada ku garaangelisay oo aad mxuu aha meeshuu hamburaysaan oo fa nafita uu muxuu ahaa kadibna soo hamburay weeyaan fa tarahu muntabiran iyadoo soo muntafiqan ayadoo mxuu aha soo bararsan arkaysaa muntabiran ayadoo kor soo kacday walaysa fiihi shayun wax ku jirin lama meel hadii muxuu ahaa dhaxul ay ku dhacdo kadibna meesha ay kor ay ugu soo buurantahay lakin wax macno loogu jira ma jiraan weeyaan nacam amaba inaad shaqayso qofki intuu mxuu aha wax ku shaqeeyo oo beer intuu fala kadibna gacantii ay soo hamurto saasoo kale waa gacantii soo bararta meel soo bararta ay meel qayb ka mid ah saas weyaan taas weyaan majliga taas waa walaysa fiihi shayun uma kadibna ahada nabigu wuxuu qaatay xasaatan hal qururax ayuu soo qaatay fataxraja nabigu wuxuu ku welwelansiiyey ood ku gedgediyey calaa rijlihi lugtiis ayuu nabiga saas ugu gelgelisayoo mxuu aha xasaadkii wuxuu ka dhigayaa amaba qururaxaas booskii wuxuu gelinaya nabiga alai slat slaam dhuxushi booskeedii sala allah aleh ali wasalam nacam fa yusbixu naasu dadka dibna fayusbixu waxay ahaanayaan ama waa baraysana dadkii yatabaayacuuna inay wax kala gataan oo ay mubaayacoodaan falaa yakaadu ma sigaaya mid oo axadun qof yu'addii inuu guda alamaanata ammaanadii inay guda muxuu ma markii ammaanadii la qaado oo ama bar ay noqoto ama meel yaroo hambursan ay noqoto oo muxuu ah raadkeedii mooyana ayada meesha ay ka baxdo kadibna dadki waxay waabaraysanayaan oo ahaanayaan dad wax kala iibsada noqonayaan marka kadibna cid cid aamini aan la arkaynin waa hadda sida noo taagan yaad aamini marka maanta maanta qofki la aaminaa kee wayaan subxaan allah xataa yuqaala laga yidhaahdo falaa yakaadu ma sigaayo axadun qof yu'addii inuu guto alamaanata ammaanada xataa yuqaala ilaa laga yidhaahdo ina fii bani fulaan ree hebel waxaa ku sugan rajulan inuu aamiinan aamina xataa yuqaala ilaa laga yidhaahdo lirajuli qofka maa ajladahu war xoog badana ninkan maa adrafahu war dadnimo badana dariif oo qofka muxuu ahaa aftahanka oo khatarta ah oo muxuu ah ummadda ay aad ku fiirisa oo dadnimada badan maa caqalahu war caqli badana oo maxaa ka caqli badnaysay qof aad u caqli badan wa caqli badana ay wamaa fii qalbii qalbigiisana kuma sugna miqaalu xabbatin xabbad culayskeed ama miisaankeed oo min khardalin khardal ah waa tii haddaan sheegayna oo min iimaanin iimaan xabbad khardal oo iimaanna qalbigiis kuma jiro allah ninka xoog badana war ninka hadal badana war ninka caqli badana war ninka dadnimo badana iimaanna intaasoo kalena kuma jiro waa wixii ad dhiibta khalaas waa un muxuu ah waa waa muxuu ah arrinka waa dumitaan ciyaadan billah oo hadda maanta sidii la taagan yahay sidii dhabta taagan noocan waa maanta yaad wax u dhiibi maanta yaad wax u dhiibi waa qof aan dhicin oo business gale inuu jiro umayna naadirsana qofun mxuu ahaa inta ganacsi galay aan la dhicin oo ummaddan hadda ganacsata ka mid ah ama lacag badan haysta ama dira hayste aad buu yidhi aad buu yidhi ammaanadii imtixaan noqotay qowluhu hadalkiisa uu nabig yidhi sal allah aleh ali waslem jadru bifatxi ljiimi jiimta oo la kor rabay wa iskaanu daali daalta oo muxua la reebo almucjamati ee dhibacda la saaray daalka wa huwa aslu shay weya shayga asalkiisa walwaqtuna bitaa'i almuhanaati taad oo muxuu ahaa laba dhibceeyey min fowq kor laga saaray al atharu lyasiiru waa raadka yar waa un adiga nacam maan dhammayn xadiidka nacam hadalkii marka xudayfa noo dhiman wuxuu yidhi xudayfa walaqad ataa waxay soo maray muxuu ii imaaday walaqad ataa calay waxay soo maray dushayda zamaanun zaman wakhti wamaa ubaari'u ma aaba yeeli jirin ayukum kiinii aan baayactu lama baayacooda midkiinna oon muxuu ahay ganacsi amaba wax unaan kulama baayacooda anoon u aabayeelayn oo nin alla ninkii mxuu ah, ah, iga soo horbaxaba allama baayooda soo martay maxaa yeelay dadka ammaanay lahaayeen ayay soo martay walaqad ataa waxay soo maray calaya dushayda zamaanun zaman oo maa ubaali aan u aabayeelayn ayukum kiinnii aan lama baayacoodo oon la ganacsado amaba aan wax ka gato ama aan la ballamo lain kaana musliman hadduu muslim yahay laa yarudannahu waxaa ii soo celiyey calaya dushayda ii celiyo ii keena oo xoolihii aan ku si aan ugu hela ii soo celiyo diinuhu oo diintiialadiintiisau diidaysa inaa xolayda la tago o walain kaana nasraaniyan hadduu nasraani yahay kristan aw yahuudiyan yahuud uu yahay laa yurad maxaa idiin qoran waxa ii soo celiyo calaya dushayda saaciihi qofkii mas-uulka ahaa oo weliga ah oo mxudhankaasaka eh, muslimka oo jiray aii soo celiyo muslimiinta xoog lahay wa ama alyowm maanta miya famaa kuntu maihi mana ahanin ubaayicu mid la mubaayacoodo oo wax ka gato oo wax ku aamino oo la ballamo minkum adinka ilaa fulaanan wa fulaanan hebel hebel intaanan ka ahayn cid kale oon muxuu wax u dhiibana wax ku darsan lama arko weyaan <laughs> waqtiga asaga ma taqaanaan xudayf ilyamaano waa saxaabi nabiga calayi sla slam muddo mootanya ka warrama bal arrintayda ka warram marka waa halis ammaanadii marka waa tagtay weyaan kuma haysto qwluhu jadru bifatح jim waiskan dal اmucjama huwa aslu shay wwaqtuna bita'i almuanaati min fowq alaar اlyasiiru waa raadka yaro kooban weyaan waa bartaasun wix la midka wاlmajlu majligana bifathi اlmiimi waiskan اljiimi huwa tanafudun waa mxuu ahay barar amaba hambur oo filyadi gacanta ku dhacay wanaxwiha min ahari camalin shaqo la qabtay aarkeed ama raadkeed iyo wahayri wax lamidka amaba ah, ah, wax kale oo kugu dhacay amaba dhuxul saa ku taabatay nacam qowluhu muntabiran uu yidhi murtafican kor soo qaadan weyaan oo soo bararsan amaba hambursan qowluhu saaciihi alwaali calayhi ninka waaliga ah oo mas-uulka ka ah weyaan hada wallah aclam wsal allah wslm cala abdi warasuuli mustafa